alxamdu lilaah rab alcaalamiin w sala allahu cala muxamed wcala aali muxamed waslama tasliima kaiira allahuma anfacna bima callamtana wcallimna cilma yanfacuna wala tajcal ma callamtana wabalan calayna waqfir lana waliwaalidiina walilmu'miniina walmu'minaat waxaynu ku soo jirnay kitaabkii riyaadu saalixiin lilimaam annawowi raximah llah xadiidka lix iyo soddonaad wa can anasin radia allahu canhu qaala mara anabiyu sala allahu alayh wasalama bimra'atin tabkii cinda qabrin faqaala attaqi allaaha wasbirii waxaa bukhaariyo muslim ka soo wariyeen anas ibnu maalik allah raalliha ka noqday inuu yidhi mara nabiyu sala allahu alayh wasalama nebigu wuxuu soo maray bimra'atin qof dumara ayuu soo maray oo tabkii qofkaa dumara oo tabkii ooyeysa cinda qabrin xabaal agteed ka ooyeysaa xabaal dusheed ayay ka ooyeysaa fa qaala markaasuu nebigu wuxuu ku yidhi calayhi salaatu wasalaam ittaqi illaah allah ka baqo wasbirii sabir fa qaalat waxay tidhi gabadhii ilayka cannii iga tag bay tidhi oo iga fogow fa innaka lam tusab bimusiibatii adiga laguma haleeshiin musiibadaydoo kale ay bimisli musiibatii musiibadayda mid la midii kuguma dhicine ordiga tag bay tidhi nebigana may garanayn calayhi salaatu wasalaam walam tacrifu nebigana may garan oo inuu nebigi ilaahay yahay may garanayn fa qiila lahaa markaasaa waxaa lagu yidhi nebig waa iskaga tegey yacni ma maagin ma canaanan ma ciqaabin yacni waxa weeye waa ka tegey nebigu calayhi salaatu wasalaam fa qiila lahaa waxaa lagu yidhi innahu nabiyu sala allahu alayh wasalam nebigii weeye baa lagu yidhi maxaa ninkii aad la hadlaysay hadalkaa aad ku tidhi hadalku idin dhex maray wuxuu ahaa nebigii ilaahay calayhi asalaatu wassalaam taasina marka waa ku weynaatay musiibo labaad bay ku noqotay inay nebigii sidaa ula hadashay fa atat waxay timi baaba nabiyi sala allahu alayh wasalam albaabkii nebigay timi gurihii nebiga intay timi bay albaabkay timi falam tajid cindahu bawaabiin kamay helin yacni markaa cindahu albaabkii nebiga sala allahu alay wasalam agtiisana kamay helin bawaabiina niman ilaaliyo albaabka taagan kamay helin yacni caadatan waxaa la yaqaanay madaxda yacni ciddii boqorro iyo madax iyo dee aragtay inay markaa gaadh leeyihiin oo dee albaabka markaa guryahoodu cidi ay hor joogto ciidama ahi marka kamay helin falam tajid cindahu ay cinda baabihi albaabkii nabiga sala allahu alay wasalam agtiisa kamay helin bawaabiina niman ilaaliyo albaabka taagan kamay helin oo nebigu wax gaada dee malahaynoo albaabkiisa cidi ma joogi jirin markii hore dee waa la yaro ilaalin jiray oo albaabka yaan la isba taagine wakhtiyada qaarkood dee in cidi kaag dhowaato ilaaliso waa jiri jirtay laakiin markii ay soo degtay wallahu yacsimuka min annaas wuxuu markaa dadkii ku yidhi iska taga ilaahay baa ilaalinayee iska tagaa nebigu yidhi calayhi salaatu wasalaam markaa lama ilaalin jirin albaabkiisana marnaba horraysiyo dambaysaba cid dadka ka celi soo joogtaa markaa hore iyo marka dambe toonna ma jirin fa qaalat waxay tidhi lam acrifka kuma garanayn waa cudurdaar yacanii markaan kula hadlaayey kuma garanayn ile nooc ixtiraam darraa baa ku jira markaysa markaa cibaarada markaa ilayka canniye ya markaa saas aawood waxay tihi kuma garanayn weliba waxay tihi haddaan sabraya fa qaala wuxuu uhi nabigu calayhi salaatu wasalaam innama asabru sabirka wanaagsanee qofka lagu ammaanayo ee wanaagsani wuxuu ahaadayoo qura cinda asadmati aluulaa marka ugu horraysa qofka musiibadu ku dhacda ee ugu horraysa ya musiibadu sidaa ugu dhacdo sabirka wanaagsan waa wakhtigaas muttafaqun calayhi waa laysku waafaqsan yahay bukhaari iyo muslim baa labaduba isku waafaqeen wa fi riwaayati lmuslim riwaayo waxaa ku sugnayd limuslimi muslim u sugan tabkii calaa sabiyin laha waxay ka ooyeysay calaa sabiyin ay calaa faqdi sabiyin ilmo inay weyday sabigaasoo lahaa iyada u sugnaaday inuu ka dhintay ilmahaasi ayay u ooyeysay xadiiskan sheikhu wuxuu keenay sabirka baabkaynu joognaana waa baabu sabri ayaynu joognaa marka sabirku inuu wanaagsan yahoo sabirka la amra ayaa laga qaadanaya oo wakhtiga masaa'ibta in lagu sabra waa waajib sunne ma aha waa faral waa shay waajiba marka maadaama sabirku uu waajib yahay tegista laga tegana waa lagu dembaabayaa imaatinka lala yimaadana waxaa laga helayaa ajar baa laga helayaa qofkuna musiibo kastoo ku dhacdaa hadduu marka waxa weeye argagaxo oo uu eh, maryihiisa jeexjeexo oo isgaraaco oo uu marka waxa weye argagax wax walba la yimaado wax u soo noqonaya ma jiro musiibadii miyay rafcinaysaa maya musiibadii meesha ka bixi maysooo dhibaatadii wax ka qaadaya ma aha wixii ka dhintay wax u soo celinaya ma aha mar hadday caynkaa tahay oo kollayba marka waxa weeye eh, ay nihaayadu ku dambayn doonto inuu iska sabri doono sabirkan wanaagsanee ajarka uu ka helayo ee waajibna uu ku gudanayo muxuu layman waayo ille markuu argagaxo ee ama marka waxaweye u baroorto uu dhulka isla dhaco maryaha jeexjeexo iswaalwaalo naftiisii dhibo maxaa ka imanaya dhibaato naftiisii uu dhibaataynaya waa ka imanaysa maryihiisa ay dhici karto inuu dhibo yacnii naftiisii uu dhibo ta'siir bay ku keenaysaa caafimaadkiisaa laga yaabo inuu wax yeesho iyadoo dhibtaasi marka ay jirto ayaa haddana meeshii waxaa ku sugan dee inuu qadarkii ilaahay ku raalli noqon waayo ku sabri waayey wax uu kordhiyeyna ma jiro dhibaatana waa uga timiyo dee dembi kabaa'ira weeyo dembiyada waaweyn bay ka mid tahay baroortu waa min kabaa'ir dunuub ya maadaama baroortu dembiyada waaweyn ay ka mid tahay dembigaa weyn muxuu u galay muxuuse ka faa'idey waxla wuxuu ka fa'ide ma jiro ya si kasta hadduu u baroorto waxay ka anfacaysaa ma jirto nihaayadu maxay ku dambaynaysaa inuu akhiiran sabro dee intuu akhiiran sabri lahaa hor ka sabir adigaa naftaadii dhibinoo naftaadii lurin yaa dadkii kaga argagixin yacni naftaadii markaa aan dhibin dharkaagii aan jeexjeexin hantidaadii aan baabi'in yaa yacani waxa weye dembi ah, kabaa'ira aan xambaaran hor ka sabir marka hor aad ka sabirto naftaadiina waxa weeye dee waad marka waxaweyan yacni waad u tudha dadkiina waad u tudha yacni dembigiina waad ka badbaaday sawaab iyo ajarna waad helaysa marka sabirkan ajarka lagu heli waa maxay waa sabir taagwa sabirka la yidhahdo sabirkaa taagwaa markuu qofku marka wax kasta sameeye si kasta naftiisa u hiife si kasta isu waale si kasta u argagaxo ya si kasta dhulka isula dhaco akhiiran marka dambe wuxuu ku dambaynaya inuu sabro marka wax allo wax markaa sabir la'aantaasi ay u faa'iidaysayna ma jirto yacni marka waxa weeye akhiiranna markii dambe waa iska sabrayaa dembi weynna waa xambaarta siaan taasi u dhicin hor marka hore ha ka sabro Hmm, xadiisku siuu sheegaya inama asabru cinda sadmati luula waxaa kaloo xadiidka laga qaadanayaa in macruufka la amro oo ciddii xumaan samaynaysa iyo dembi in laga reebo waayo nebigu calayhi salaatu wasalaam wuxuu ku yihi ittaqi illaah wasbirii waa inkaar munkarka la inkiraayo macruufkiina la amrayo man ra'aa minkum munkaran falyughayirhu biyadih fain lam yastatic fabilisaani fain lam yastatic fabiqalbih sida xadiiskii muslim saxiixa kusoo wariyey uu sheegaayo marka macruufka in la amraa laga qaadanayo waxaa kaloo laga qaadanayaa nebiga akhlaaqdiisu siday u wanaagsanayd waayo nebigu calayhi salaatu wasalaam gabadha caynkaasi markay sidaa ula hadashay yacni cibaaraadkaa kula hadashay ilayka canii ay tanaxa canii wabcud iga tago iga fogow ya markay sidaa ula hadashay nebigu calayhi salaatu wasalaam ma maagin ma canaanan yani waxa ma dhibaatayn ma ciqaabin tacziir baad mudantay ma odhan yani xataa waxa waa iska dulqaatay oo iska cudur daaray waa cudre waxaa laga qaadanayaa ciddii markaysa markaa jahli ku sugan in loo cudro ama sharciga ha ka jaahil noqoto ama xaalkii arrinkaba ha ka jaahil noqotee alcudru biljaahilna waa laga qaadanaya xadiiska waa laga deliishanaya waxaa kaloo laga qaadanayaa inaan marka waxaweye bawaabin inaan la yeelanna waa laga qaadanaya yacni cid markaa gaadoo albaabada ilaaliso markiisa inaan la yeelan taasna waa laga qaadanaya waciid baa wuxuu ku soo arooray yacni markaa ninka madaxdii hadduu markaysaa dadka iska xijaabo oo cid markaa dadka u diiddo markaysaa uu samaysto ilaahay baa aakhire iska xijaaba oo bimacnaa raxmaddiisa yani ayuu ka xijaabaya waciid weeye waciid daran saas aawadeed nebiga sala allahu aleyh wasalam iyo khulafaau raashidiinkii may lahaan jirin bawaabin may lahaan jirin cid albaabkooda ilaalisa ma jirin nebiga keliya maaha khulafaau raashidiin abubakr cumar cuhmaan cali bawaabin may lahayn saas aawadeed markii mucaawiye uu arkay dee nimankii madaxda ahaa in la ugaadhsanayo oo dee la laynayo markii hore dee cumar baaba la dilay oo markaysa isagoo salaada ku jira la dilay markii dambe waxaa la dilay cali baa la dilay oo markaysa cumaan baa la dilay wuxuu samaystay gaadh buu samaystay laakiin wuxuu sameeyey si aanu waciidka u soo gudagelin danaha muslimiinta wixii looga baahdo si aan loo waayin cid buu u xilsaaro uu yidhi wax wixii daniga doonaya ciddaasuu u tegaya cid aan la ilaalinaynoo marka waxa weeye qof weliba u tegi karo ayuu u sameeyey oo wixii dan ii leh qofka ha la xidhiidhaan ciddaasuu u tegayaa dantiisa markiisa ha u sheego wuxuuna ka taxadirayay nimanka khawaarijta wax laynayey ayuu ka taxadirayey marka si waxa weeye markaa ixtijaabka aan u soo gelin inuu iska xijaabay marka danihii muslimiinta oo aan lala gaari karayn wuxuu sameeyey saas ayuu markaa sameeyey xadiiska toddobiyo soddonaad wa abi hurayrata radi allahu canhu ana rasuula allahi sala allahu alayh wasalam qaal yquul allahu tacaala ma licabdiilmu'mini cindii jazaa'un ida qabadtu safiyahu min ahli addunya uma اxtasabahu ila aljanna rasuulku sala allahu alayh wasalam waxa uu yidhi yaquulu allahu tacaala allah wuxuu yidhi xadiiskan waxaa la yidhahdaa xadiisu lqudsi baa la yidhaha xadiiska waxaa loo qaybiya axaadiista nabawi iyo qudsi axaadiista nebigu sala allahu aleyh wasalam uu isagu sidiisa u sheegay aanu odhan allah baa yidhi xadiis nabawi baa la yidhaha nebigaa loo tiiriyey calayhi salaatu wasalam waa min kalaami nabiy sala allahu aleyh wasalam xadiiska hadduu nebigu yidhahdo calayhi salaatu wasalaam allah baa yidhi waxaa la yidhaha xadiisu lqudsi culammada ahlu sunnaha badankooduna waxay qabaan lafdan wa macnan wa min allah adu khilaaf baa ku jira lafdiguma min allaahi ba mise wa min alrasuul sala allahu alay wasalam laakiin jamaahiirta ahlu sunna waxay qabaan xadiisulqudsiga lafdan wa macnan wa min allaahi baa jamaahiru ahli sunna yacni culammada ahlu sunnaha jamaahiirtoodu saasay qabaan marka la sheegaayo oo la odhanaayo allah baa yidhi siiqo maadi waa soo aroortay qaala allahu tacala kada yaquulu allahu tacala ma la odhanaya qur'aanka laftiisa xataa ha waa la odhanaya dhibina kuma sugna dhibina kuma sugna waana soo aroortay marka waxa weye oo saxaabada nebiga sala allahu aleyh wasalam nebigu waa yidhi yani waxa weeye saxaabaduna waa yidhaahdeen oo lafdigaas marka waxa mudaarica way ka cabireen ya axaadiis badan bay kuso aroortay marka qur'aanka laftiisana de waa laynagu tilmaamay ya qur'aanka laftiisana waa laynagu sheegay oo markaysa marka yani yaquulu yaquulu labaduba markaysa kuso aroortay waa yahay yaquulu allahu tacaala allah wuxuu yidhi yani waxa weye siiqada ayaa eh, mudaarica laakiin macnuhu maaduu dhacay dhacaya yaquulu allahu tacaala maa licabdi lmu'mini cindii jazaun maa licabdii uma sugnaana addoonkayga addoonkaygaasoo almu'mini muuminka ah cindii aniga agtayda uguma sugnaan jazaa'un abaalmarin wax abaalmarin uguma sugnaan idaa qabadtu haddaan qabto bimacnaa oofsado safiyahu qofku doortee jeclaa waa qofuu dadka ka doortay oo jeclaa idaa qabadtu haddaan qabto bimacnaa aan oofsado safiyahu kuu dadka ka doortee jeclaayo min ahli dunya xaaluu safigaasi marka waxa min ahli dunya dadka adduunyada ku sugan uu ka mid yahay ama safiyahu uu ka doortay min ahli dunya dadka adduunyada ku sugan uu ka doortay uma axtasabahu dabeedna ajar uu niyeystay intuu ku sabray buu ajar niyeystay inuu allah ajar kaga helaayo wax abaalmarin agteeda uguma sugnaan ila aljannatu jannada mooyaane yani jannadaan ku abaalmarinayaa rawahu lbukhaariyo xadiiska bukhaari baa soo wariyey xadiiskan xadiisu qudsigu wuxuu tilmaamayaa cidda marka waxa weye ciduu aad u jecel yahay laga qabto oo laga oofsado oo dabeedna ku sabra oo ajar niyaysta inuu allah ku abaalmarinaayo janno inuu ku abaalmarinaayo hmm, waa fadli weyn fadli weyn marka waxaa laga qaadanayaa cidduu jecel yahay hadday markaa ruuxa ka dhimato inuu ku sabro ciddaa uu jecel yahay cidda doonta ha noqoto aabbe ha noqdo hooye ha noqdo awow ha noqdo walaal ha noqdo yacni wiil ha noqdo inan ha noqdo zawje ha noqdo zawj ha noqdo qariib kale ha noqdo yacni ciiduu marka waxa weye aad u jecel yahay uun hadduu doono markaisaga qaraabadiisaba yaanu ahaan ya asafiyahu waa man yastafiih waa kuu dooranaayo isagu jecel yahay oo dadka ka doortay ayaa laga tilmaamaya kaasuu aadka u jecel yahay haddii laga qabto oo laga oofsado oo uu ku sabro oo ajar niyoodo ilaahay janno waxaan ahayn kuma abaalmariyo wafadli fadli waasic wa fadli weyn ya sawaab weyn weeyi waayo ilaahay isaga ayaa khalqiga lehoo cidduu doono yacni waxa weeye wuxuu doonuu siinaya yacni fadligiisuna ilahay waa waasic waa waasic marka waxaa laga qaadanayaa sabirka in lagu gaadhaayo ixtisaabka wakhtiga masaa'ibta lala yimaado janno in lagu gaadhayo janno janno in lagu gaadhayo ayaa laga qaadanaya marka addoonkaasi laakiin waxa weye bisharti waa inuu muumin yahay kow mar labaadka waa inuu sabray oo ixtisaabay saddex cidduu ku sabraya cid aad agtiisa ugu weyn oo aad iyo aad u jecel yahay waa inay tahay waa safiyahu min ahli dunya intaas hadduu isku daro oo isagoo iimaankii leh yacni ciddan uu aad u jecel yahay sabirkii iyo ixtisaabkii la yimi janno waxaan ahayn ilaahay ku abaalmarin maayo wa can caishata radia allahu canha annaha sa'alat rasuula allahi sala allahu aleyh wasalam can itaacuun caaisha wuxuu bukhaari ka soo wariyey annahaa sa'alat inay weydiisay rasuula allahi sala allahu aleyh wasalam rasuulka ilaahay waxay su'aashay can itaacuuni taacuunkay weydiisi bal taacuunka ka warran bay tihi xanuunka taacuunka la yidhaahdo ka warran fa akhbarahaa nebigu waa uga warramay calayhi asalaatu wasalaam annahu kaana cadaaban yabcahuhu allahu tacaala cala man yashaa inuu taacuunku yahay cadaab uu ilaahay u soo diro cidduu doono cadaabuu u soo diro inuu yahay ayuu nebigu sheegay calayhi salaatu wasalaam fajacalahu allahu tacaala raxmatan lilmu'miniin fajacalahu allahu allah wuxuu ka yeelay daacuunkii damiirka haaduu daacuunku u noqonaya tacaala allah isagaa korreeye raxmatan naxariis buu uga yeelay lilmu'miniina muuminiinta naxariis buu uga dhigay falaysa min cabdin yaqacu fi aacuuni fayamkusu fii baladihi saabiran muxtasiban falaysa min cabdin addoon ma jiro yaqacu fi taacuuni taacuun ku dhacaya oo fayamkusu ku sugnaanaya fii beladihi beledkiisi iyo dhulkiisii ku sugnaanaya saabiran xaaluu sabraayo ku sugnaanaya muxtasiban xaaluu ajar niyoonaayo oo rabbi ajarka ka doonaayo ku sugnaanaya yaclamu annahu laa yusiibuhu ila maa kataba allaahu lah addoonkaasoo yaclamu og annahu laa yusiibuhu annahu isaga laa yusiibuhu inaanu haleelayn ama annahu ay anna sha'na arrinku laa yusiibuhu inaanu haleelaynin inuu yahay isaga ilaa maa kataba allaahu lah wuxuu allah u qoray mooyaane wax kale inayna ku dhacayno haleelayn arrinkuna inuu sidaa yahay ee ogsoon ilaa kaana lahu mislu ajri shahiid inuu ajar shahiid u sugnaado mooyaane yacni ma jiro addoon marka waxaweye daacuun ku dhacayo ama daacuun ku dhacaya oo ku sugnaanaya marka waxa taacuun oo ku sabraaya beledkiisii aan ka bixin sabr iyo ixtisaab la imanaya qadarka ilaahay ku raalli noqonaaya wuxuu ilaahay u qoray mooyaane wax kalena inay ku dhacayn aqoonsanayo oo sidaa ictiqaadinaya in ajri shahiid u sugnaada mooyaane ilaa kaana lahu milu ajri shahiid ajar shahiid mid la mida inuu u sugnaado mooyaane yacni ma jiro hadduu markaa saasi ay dhacdo ajar shahiid buu ku helayaa shahiid ajarkii ayuu ku helayaa rawahu lbukhaariyo xadiiska bukhaari baa soo wariyey xadiidkani wuxuu ka warramayaa daacuunku ka warramayaa daacuunkana waa xanuun xanuunnada ka mida wabaa ah oo ummadda tarab tarab u laaya meeshu ku dhaco yacni si degdega ayuu wax u laayaa ya hadda culammadu waxay isweydiiyaan ma nooc gaara mise waa xanuun kasta oo sida wabaa caama noqda dadkana aad u laayiya oo dhan miyaa la odhanayaa daacuunku mise waa xanuun gaaroo khaas ah ee xanuun kastaoo waba'a maaha laba qowl baa ku sugan ahlucilmiga qaarkood waxay leeyihin waa xanuun khaas oo gaara weeye ee xanuun kastooo marka waxa weeye wabaa oo ummadda si marka caama ugu dhaco aadna wax u laaya daacuun lama wada yidhaahdee waa nooc gaara weeyo axaadiista qaarkoodna nooc gaara inuu yahay baa laga garanaya oo xadiiskii tilmaamaayey almadcuunu shahiid ka waxa weeye markaa daacuunka ku dhacee daacuunka u dhintaa waa shahiid ayuu nebigu yidhi calayhi salaatu wasalaam waalmabtuunu shahiid ka calool xanuunka u dhintaana waa shahiid yani dadku hadda waxay u yaqaaniin noocyada marka kalooraha iyo markuu yimaadaan yani waxa weeye iyadoo shuban markaysaga dadka ay u dhimanayaan inuu daacun yahay u yaqaaniin laakiin waxa weeye axaadiisku de waa kala farqinayaan kii caloosha u dhintay iyo kii markaa daacuunka u dhintay axaadiista qaarkoodna waxay tilmaamaysaa daacuunku inuu yahay xanuun markaysa marka waxaan yani leh finan iyo wax leh degdegna wax u dila yani udatun ka udat yacni saas inuu leeyahay marka sida fiicani kolley waa inuu xanuun gaara yahay aanu xanuun kasta oo marka waxa weeye musiibo caam oo dadka ku dhaco marka isaga aad wax u laaya inaanu marka wada ahayn ee mid khaasa yahay ayaa marka waxa weye loo badiyaa sidaas ayaa marka loo badiyaa laakiin culammada culamada qaarkoodoo cammimayaa jira oo le xanuun kasta oo wabaa caama ah noocu doonaba ha noqdee wuxuu noqonayaa yacni marka daacuunkii buu noqonaya marka daacuunkii nebigu wuxuu sheegay calayhi salaatu wasalaam inuu marka ahaa cadaab ilaahay ciduu doono u soo diro laakiin dadka mu'miniinta ummaddan ilahay wuxuu ga dhigay raxmad oo waxay ku helayaan shahaado maadaama fadli shahaado ay ku helayaan waxa weeye de waa raxmad wey waa raxmad weeye way kollayba qofku waa dhiman lahaa kollayba maadaamuu dhiman lahaa bisabab aw biaakhar kii kastaba ha ku dhintee dee haddii markaa siduu u dhimanayo laga yeelay nooc shahaadaa looga yeelay oo hadduu ku sabro markaysagaa oo ixtisaabo ajar shahiid uu ku helayo dee waxaa ku sugan marka waxaan yani markaa raxmad baa ku sugan fadli weyn baa ku jira fadli weyn ayaa markaa ku jira sideedana waa inaad ogaataa masaa'ibta iyo dhibaatooyinka inagu dhacaya yani waxa weeye inay markaa danteenna tahay waa in la ogaadaa shekhulislaam ibnu taymiya wuxu yidhaha almasaa'ibu nicma masaa'ibtu waa nicmo ilaahay ya musiibadu waxa weeye waa nicmo ilaahay oo musiibada qofka markaa lagu nicmeeyaayo wax eh, nicmo uu ku helaa waayo waa mukafiraat lidunuub dembiyadii bay daadinayaan sawaab iyo ajar baa lagu helaya cidda ku sabirta yacni masaa'ib kaleo ka waaweyn ayaa marka waxa weeye eh, lagaga marka waxa khafiifiyeyoo tan markaa loogu saliday yacni marka waxa weeye dantiisa weeye cidda marka waxa weeye umuuraha qadaraysa ee waxa weeye khayr iyo sharba yacni qortay oo musiibadana kuu qadartay waa allah allahna waa kaaga naxariis badan yahay aabbaha iyo hooyada allah baa kaaga naxariis badan wa arxamu araaximiin hooyada iyo aabbaha arxam araaximiin maaha yacni waxa weeye yacni allah cid walba waa kaaga naxariis badan yahay ilaahay ku naxariista badnaaye arxamuraaximiinka ahaabaa sidan kuu dooray yaanad garan bee dantaada weeyi taas waa inaad ogaataa musiiba markay kugu dhacdo waa inaad ogaataa inay dantaada tahay ninbaa caado lahaa baa la yidhi marka waxa weeye dhibaata ay wax kastoo dhacaba waa khayr waa khayr waa khayr buu caado lahaa khayr inuu kugu jira laga yaaba maalintii dambea nin boqoroo uu la fadhiisan jiray ayaa dakhramay dakhar weyn baa gaadhay markaasu khayr baa laga yaba inu kugu jiro khayr weeye markaasu madakarkaan dakhrama eh, khayra waa cadhooda wuxu xidha jeelkaa lagu riday ila wax walba wuxuu yidhahdaa waa khayre eh. wuxu yidha kana waa ii markii la xidhay ayaa boqorradu dee waxay samayn jireen wakhtiyada qaarkood dee inay markaa ugaadha iyo meelaha isaga baxaan oo yani waxa weeyaan marka iyadoo aan cid badan iyo waxba la socon yani ay ka helayaan marka bannaanka ugaadha ay eryanayaan e ugaadhsanayaan iyo waxa lamid halkiiba u baxayo niman shuftaaba heshay markaa doonaya cid waxa weeye ceebka saliim ay addoonsadaan oo dee kaxaystaan kuwii baa qabtay markaas warkan waa maciibo dee dakhar weyn buu leeyahay ya nabar weyn baa ku yaalla kane inaga sii daaya dakharkii baa lagu sii daaya ile wejigu wuxuu ku yeelaya dakhar weyn buu ku leeyahy waa maciib ba yidhaha halkii baa boqorkii la soo daayay markaasuu waa soo daayay ninkii khayr baaba ii noqotay markiisa nabarkii igu dhacayo waa taa laygu soo daayey sababtiisi markaasuu dabeedna u yeedhay oo loo keeno markaasuu dabeedna uu yidhi waxa weyaan dee sababtii baa lagu soo daayo khayrkaasgs anna khayr ba ii ahayd buu yidhi xaigiio de waan ku raaci lahaa buu idhi anay markii kaxaysan lahayn bui <laughs> ayay kaxaysan lahayn buui marka xaigu anigana khayr buu ii ahaa buui marka wax kasta oo bimacnaa musiibo ah waxa weeye nooc khayra ayaa ruuxa ugu jira hadduu markaysaga ku sabro oo sabir markaysaa la yimaado sabir oo la yimaado qiso labaada aan iska raaciye waxaa dhacday nin marka waxa weeye wakhtigii yaziid ibnu mucaawiya isaguna waxa weeye ahaa raggii ciidamada kaxaysan jiray dee markaa quwaadda ahaa buu ka mid ahaa markaasaa waxa weeye labada addib waa ka jabay bagac labadii markuu jabay baa taabicigii weynaa ee caalimka ahaa ee abuqilaabe loodhan jiray cabdullahi ibnu zayd aljarmi baa soo booqday wuxuu arkay ninkii labada addimba ka jaban wuxuuhi waxaa laga yaabaa in khayr kuugu jiro addimada adaa jabay in khayr kuugu jiraa laga yaaba markaa saan isweydiiyey bui oo khayrka igu jiraa waa maxay in labada addima inaan ka jabaa shiikhi iska tib in yar dabadeed baa waa dhambaal ordaya oo ka yimi boqorkii yaziid ibnu mucaawiya odhanaaya xusein ibnu cali baa ciraaq ku urursanaya ciidan kaxayso ciidanka ka hortag markaas dee waa jabana maba kici karo adiga ark waa loo cudurdaaray ninkii waa cudurdaaray warkii buu celiyey wuxuu ihi ninkii waxa weye waa jaban yahay ma kici karo cubaydullahi ibnu ziyaad baa ciidankii loo dhiibay waatay ka dhalatay inuu xusein ibnu caliyi dilo markaa dambu garwaaqsan alla khayr ba ahayd dimada inaan ka jabo yaa xusayn ibnu cali oo faatima binti rasuul dhashay baa dilkiisa layga badbaadinay dambay bay ii ahayd inaan dimada ka jabaa markaa dambuu garwaaqsaday marka waxa weye calaa kulli xaal e, daacuunku waa xanuun caynkaasa e, ummaddana raxmad baa looga dhigay qof kasta oo ku sabra oo ajar niyooda oo beledkii aan uga bixin daacuunkaas ajar shahiid buu ku helaya axaadiistana waxaa ku soo aroortay marka daacuun dhul ku dhaco inaan dhulkaa laga bixin haddii aan la jooginna inaan la gelin waa karantiimadii weeye idaa samictum bihi daacuunka haddaa markaa dhul ku maqashaan ha gelina wa in waqaca biardin wa antum biha falaa takhrujuu firaaran minhu hadduu dhul ku dhaco daacuunku idinkoo dhulkaa ku sugan cararaa ka cararaysana ha uga bixina ku sabra ku sugnaada xikmad kalena waa ku jirtaa inaan laga bixinoo waxa ku jirta si aan daacuunkii dhul kale loogu naqlin oo loogu rarin marka raxmad inuu yahay wakhtigii saxaabadaabu buu dhacay daacuunkiioo daacuun camwaas daacuun la odhan jiray oo aad markaysa markaa loogu dhintay ayaa dhulka shaam ka dilaacay dad fara badan baana ku dhintay ya ilaa qaarkood ay yidhahdaan toddobaatan kun baa ku dhintay yani waxa weye waa xanuun degdeg wax u laynaya degdeg waa xanuun wax u laynaya markaa saas aawadeed mucaad bnu jabal xaggii marka waxa uu ka dhacay saxaabigii hore joogay yacni waxa weeye daacuunkii buu dhintay mucaad ibnu jabal baa amiir ka noqday wuxuu idhi daacuunkii halkan buu ku dhacay mucaad bnu jabal baa odhanaya ilaahayna waxaan ka baryayaa buu yidhi reer mucaadna nasiibkooda inuu ilaahay ka siiyo shahaadadu doonaya fadliga markaasaa isagiiyo inankiisuba dhinteen camr bnu caas baa arrinkii qabtay taladii dabeedna wuxuu yidhi daacuunku wuxuu ka dhigan yahay sidii dab oo kale dabna hadduu xaabo waayo waa bakhti ah kala yaacoo kala durka qof waliba meel gaar ha tago saxaabi joogay baa ka cadhooday arrinkii markaasaa wuxuu yidhi adigoo dameerkaaga ka shar badan baan islaamnimada kugula dagaalama aad gaal tahay wuxuu ka cadhoonaya markaysaa inuu yidhi dadka kala yaaca yani waxa weeyaan markaa yani kala firdho kala yaaca bimacnaa haysu dhowaanina dabka waa ka ku matelo o yidhi dabku hadduu xaabo waayo wuu bakhtiyaa ee marka xaabada la israaciyo oo marba dee lagu soo dhoweeyo dabkii markaasuu shidmayaa sooma marka kala yaaca cid dambe uma dhiman baa layidhi wuxuu yidhi isagana kuu jawaabi maayo buui ku jawaabi maayo kala yaac kala yaac sidii baa lagu kala yaacay xanuunkii sidii buu isku taagay karantiimada hadda ay sheegayaan markaysaga gaaladu ay sheegayaan waxa weeye waa wax looga horreeyey weeye iyaguna hadda waa ogaadeen markaysaga in eh, islaamku markaysa marka ay uga horreeyey waa ogaadeen xadiiska sagaaliyo soddon can anasin radia allahu canhu qaala samictu rasuula allahi sala allahu aleyh wasalam yaquul anas wuxuu yidhi waxaan maqlay rasuulka ilaahay sala allahu aleyh wasalam yaquulu xaal odhanaayo ina allaha caza wajal ina allaha allah caza isagaa haaliba wajalla isagaa weyne qaala wuxuu yidhi ida btalaytu cabdii bixabibatayhi fasabar ida btalaytu haddaan imtixaano cabdii addoonkayga bixabiibatayhi labadiisii uu jeclaa waa labada indhoode haddaan ku imtixaano yacni markaa indhihii ah, indhihii uu waayo oo fa sabara dabeedna uu sabro cawadtuhu minhumaa aljanna waxaan bedel u siiyaayoo ciwad u siiyaa jannadaan u siiyaa ciwad mm. labada indhood haddaan ka qaado ku sabro jannada ayaan beddel u siiyaa yuriidu caynayhi xabiibatayhi wuxuu uga jeedaa caynayhi labadiisa indhood buu uga jeeda rawahu lbukhaariyu xadiiska bukhaari baa soo wariyey xadiiskanna waa xadiisulqudsi oo nebigu sala allahu aleyh wasalam ilaahay buu ka soo warinaya allah buu ka soo warinaya allah markaa wuxuu yidhi haddaan addoonkayga imtixaano oo labadiisa indhooda u jeclaa aan ka qaado oo uu ku sabro jannadaan beddel u siinayaa marka taana waxaa laga qaadanayaa fadliga sabirku musiibadaa indhakaqaadka ku saabsan sabirka lagu sabraa in janno lagu heli ayaa laga qaadanaya marka fadliga sabirku inuu weyn yahay baa xadiidkuna ku tusinaya xadiidkuna sidaas ayuu ku tusinaya markastoo musiibada lagu sabray ay weynaansho badan tahayba ajarka lagu helayaana waa weynaan badannaanaya waa weynaan badnaanaya hadduu sabri waayo iyadoo indhihii laga qaaday sabirla'aantu maxay u taraysaa ma indhay u soo celinaysa waxa indhaa u soo celin ya fadligiina waa seegaya iyo ajarkii indho u soo noqonayaana ma jiro xadiidka afartanaad wa can cadaa ibni abi rabaax qaala qaala liya bnu cabbaasin radia allaahu canhumaa cadaa ibnu abi rabaax baa wuxuu yidhi ibnu cabbaas baa wuxuu igu yidhi cataa ibnu abi rabaax wuxuu ka mid ahaa taabiciintii waaweynaa buu ka mid ahaa ya yani waxa weeye yani marka culammadii taabiciinta ayuu ka mid ahaa caalim weyn buu ahaa caalimkii reer maka ayuu ahaa ilaahay cilmigu ku sharfay asalkiisu dee wuxuu ahaa marka waxa weeye marka waa madoobaayo dee addoon buu ahaan jiray waa mawla markii dambena dee aafaad baa la kulmay hadday tahay masaa'ibta ku dhacay iyo laxaadada uu waayey yani marka waxaweye masaa'ib badan baa la kulmay ilaahay wuxuu ku sharfoo ku karaameeyey cilmiga iyo diinka waxaa laga qaadanaya yani ciddii diinka iyo markaysa waxaan yani markaa ku camalfasha oo qaadata oo diinkana barata inuu ilaahay sharfayo o bal hadda qisadiisa waxaad eegi doontaa bal siiradiisa hadda eeg iyo taarikhdiisa qaala li ibnu cabbaasin radia allahu canhuma ibnu baa wuxuu igu yidhi alaa uriika ma ku tusiyaa imra'atan gabadh min ahli janna ahlu jannaha ka mid ah faqultu waxaan idhi waxaan idhi bala haa itusi qaala wuxuu yidhi haadihi lmar'atu asawdaa haadihi lmar'atu gabadhan weeye assawdaa'u madow atat inabiya sala allahu aleyh wasalam nebiga ayay u timi calayhi salaatu wasalaam fa qaalat waxay tidhi innii aniga usracu waa laysuuxiyaa suuxitaan baa igu dhaca u joogaan dhacaya waan daboolmaya wa innii atakashafu aniga cawradaydaa faydanta oo markaa aan suuxo yacni cawradayduna waa muuqanaysa taasina waa arrin labaad waa musiibo labaad bay u tahay fadcu allaha tacaala lii allah ii bari inuu ilaahay ii bogsiiyo ilaahay iga bari qaala wuxuu uhi nabigu calayhi salaatu wasalaam in shi'tii haddaad doonto sabartii waad sabraysaa walakijannatu jannaana kuu sugnaatay wa in shi'tii haddaad doontana dacawtullaaha allah baan baryayaa an yucaafiyaka inuu ku bogsiiyo baan allah kaaga baryayaa labada adigu kala dooroo door qaado ma allah baan kuu baryaa inuu ku bogsiiyo ya mise waxa weeye waad sabraysaayoo jannaad leedahay janno ballanqaad ah nebigu kuu ballanqaaday ya min cindi illahi buu uga ballanqaaday darafkiisa maahe wamaa yantiqu cani ilhawa in huwa ilaa waxyun yuuxa ya waa waxyi faqaalat waxay tidhi gabadhii asbiru waa sabrayaa jannadaan dooranayaa jannada waa sabrayaa faqaalat waxay tidhi haddana inii anigu atakashafu cawrada iga faydanta markaa aan suuxo markaa suuxitaanka waa iskaga sabrayaayo waa iskala noolaanayaa cimrigaygee fadcu allaha tacaalaa allah ii bari lii aniga anlaa atakashafa inaan cawradaydu faydmin allah iiga bari fadacaa laha markaasuu nebigu u duceeye oo allah uga baryey inaan cawradeedu faydmin muttafaqun calayhi xadiiska waa la isku waafaqsanyay bukhariiyo muslim baa labadaba soo wariyey gabadhii waxay ahaan jirtay sidii mid u suuxda laakiin si kastay u suuxdo cawradeedu ma faydmi jirin ducadii nebiga loo aqbalay inaan cawradeedu faydmin sidaas aawadeed way suuxi jirtay laakiin cawradeeda wax maroo ka dhici jirtay ma jirinoo may faydmi jirin ee way asturnaan jirtay sideedaas ku asturnaan jirtay xadiiskan waxaa laga qaadanaya nebigu calayhi salaatu wasalaam dadka qaarkooda adduunyada jooga inuu janno ugu bushaareeyey gabadhaasna ay ka mid tahy waxayna culammadu yidhaahdaan bushaarada cid janno loogu bishaareeya waxay u qaybsantaa laba qaybood bushaaratun bilcayni iyo bushaaratun bilwasfi in sifada loogu bushaareeyo sida in la yidhaahdo kuwa iimaankiiyo camalka saalixa la yimi jannay leeyihin waa bushaaratun bilwasfi iyo bushaaratun bilcayn iyo in cayn loogu bushaareeyo shakhsi sida alcasharatu almubasharuuna biljanna casharatun fi ljanna abu fi ljanna wa cumaru fi ljanna wa cuhmaanu fi ljanna ila aakhirihi waa bushaaratun bilcayn labada nooc waa jiraan marka leeyahay toban baa janno loogu bushaareeyeyna ma aha cidda janno loogu bushaareeye tobanka keliya inay ahaayeen ee tobankan iyo si makhsuusa iyagoo wada socda nebigu sala allahu aleyh wasalam ku bushaareeyey laakiin dad kale uu janno ugu bushaareeyeyba waa jiraan gabadhanna waa soo gelis waa kaa ibnu cabaas ka fahmay le alaa uriika imra'atan min ahli iljanna waxaa laga qaadanayaa dadku waxay ku kala mudan yihiin waa iimaankooda iyo camalkooda ina akramakum cinda allaahi atqaakum waa qof dumaroo madow oo dadka agtooda markaysa markaa waxaan yacni aan mudnaan badan ku lahayn ayuu nebigu u ballanqaaday janno eeg marka waxa weeye hadda markaa camalkeediiyo siday ahayd nebigu markuu door geliyey waxay dooratay jannada dhibtaa ha ku sugnaatee inaad dhibaatada iskaga sugnaato suuxitaanka oo aad janno yeelato iyo inaan kuu duceeyo aad ka baxdo labada kala dooro waxay tidhi waxaan dooranayaa inaan dhibta iskaga sugnaado iska yacni iska suuxo oo aan jannada markaysaga doorto ikhtiyaarkeedaasi waxay kutusinaysaa fadligeeday kutusinaysa fadligeeda ayay ku kutusinaysa waxaa laga qaadanayaa saxaabadu nebiga calayhi salaatu wasalaam inay u iman jireen odhan jireen noo duceey waa nooc tawasula ah, waa tawasul biducaay waa tawasul ducada nebiga lagu tawasulaa cid salaax marka waxa weeye lagu ogsoon yahay ama lagu loo malaynayana waa la odhan karaa noo duce waa laodhan karaa waa la odhan karaa intay markaa guryahooda iska fadhiistaan saxaabada nebigu sala allahu aleyh wasalam ma odhan jirin allaahuma inaa natawasalu ilayka bijaahi nabiyina muxamed iyo bixaqi nabiyina muxamed may odhan jirin laakiin nebiga intay u yimaadaan bay odhan jireen allah noo bari noo ducee haddamaarta tawasul biljaah may samayn jirin ducadiisay nebiga ku tawasuli jireen odhan jireen allah noo bari marka tani waxay ahayd tii sharciga ahayd laakiin tawasulka jaaha iyo qadarka iyo markaysaga daatada lagu tawasulayaa waa tawasul bidcaa weeye culamada qaarkoodna waxay ku soo naqliyeenba itifaaq ya in culamadu isku waafaqsan yihiin yani noocaas inuu yahay tawasul bidca ah way isku waafaqsan yihin culamadu bacdu ahlicilmi itifaq bay kuso roreen sarcigu wuxuu u qaybsamaa laba nooc ibnuqayim wuxuu ka cabbiraa sarcu arwaax iyo sarcu akhlaaq suuxitaanna waa nooc marka waxa weeye alarwaax alardiya u sabab tahay alarwaax alardiya waxa waa shayaadiinta iyo jinka arwaaxda hoosaysa ee dhulka loo nisbeeyey suuxitaana iyagu keensadaan kaasi waa nooc ka kalena waxaa la yidhahdaa sarcu akhlaaq ayuu ka cabbiraa haddana waxa weeye dee markaa tashanuj eh, acsaab iyo waxbaa markaa laga tilmaamaa wakhtiyada qaarkood qaarkii waxaa keensada de markaysa maskaxda markaysa markaa dhib ku sugan iyo darar ku sugan qaar waxaa keensada yacni markaa xidiidada qaarkood isku dhowaanaya jidhku wuxuu leeyahay baa la yidhi kahraba yani layrkaas markaysa markaa yani ma aha yani waxa weeye taj ma bixiyo marka labada kala duwan marka isku eh, istaabtaan jac sooma yidhahdo laba xididoo kalea markaysa waxa isku dhowaanayo istaabanaya marka kahrabaagooda isa soo gaadho ayuu qofki marka waxa weye deedna dhacaya dawooyinka ay siiyaan marka dhakhaatiirtu dee waxa weeye waa marka in ay kala durkaan bay markaa u sabab noqonaysa oo xididadaasi ay kala fogaadaan marka zaman loo wado dawadaasoo loo joogtay marka waxa weye calaa kulli xaal sarcigu waa labadaa nooc weeye oo labadaasaa loo qaybiyaa marka gabadhan eh, suuxitaanka ay suuxaysay markii dambe waxay dooratay inay ku sabirto jannadana ay yeelato waxaa laga qaadanaya masaa'ibta haddii lagu sabro in ajar weyn laga helaayo in ajar weyn laga helaayo ayaa markaa laga qaadanaya waxaa kaloo laga qaadanaya cawrada markaysa markaa yacni arrinka ku saabsan in waxaweeye aan la faydin dadka qaarkood dee waxay samaynayaan cawradii iyadoo dhibaato ku kalliftayba ayna jirin bay ikhtiyaaran isaga faydayaan waata laga sheegaya hadda markaysa markaa meesha aynu marayno qaarkood markaysa markaa inay dee dad isla soo hortaageen oo ku khudbadeeyeen yacni dumarka qaar haddaan kiinshali iyo markaysa waxa nigis aan hargayso ku dhex maro dee waxa weye marka maxaa laygu leeyahy cid ilaalisa waa inaan helaa yani saan doonaan u socdo bal halka la maraya day yacni haddii cawraadka la faydana waxay ka mid tahay waxa weeye hubkii ibliis bay ka mid tahay bal wax kaleba ha joogaane waxaa la marayaa iska daa markaysaa xubnaha qaar inay muuqdaan iyo adimadu inay muuqdaan iyo qoortu inay muuqato iyo madax in la qaawiye iyo umuraha ka kaalay waxay maraysaa markaysaa meelaan hadda gaaladuba weli gaadhin gaalada badankooda halkaa ma gaadhin yacni in markaa la yidhaahdo waxa weeye nigis iyo markaysaa keenshari baan markaysa markaa waxba ku dhex maraya markaysa waxa magaalada waa inaan si aan eegin ciidamaduna waa ilaaliyaan waa ayaan darrada jirtay ka mid tahay jirtaa ayay ka waxay ku tusinaysaa sida dadka qaarkood u ambadeen ee waxaweeye ibliis iyo shayaadiinta u raaceen shaydaanku waxyaalaha uu doonaya macaasida ah waxa weeye waxa ugu horraysa inuu ku ogaadhsado cawraadka la faydayo markii waxa weeye aadam iyo xawaa uu geedka cunsiiyey dee markiiba maxaa dhacay inay cawraadkooda u muuqdeen markii hore waa asturnaayeen marka cawraadku inay faydmaan shay yar ma aha waayo dhibaatooyin kalena way sababayaan bal mujtamaca haddii marka waxa weeye cawraadkii oo faydan lala dhex maro ka warran oo wax walba leh waxaana sharcigii amray asturaaduu amraye in markaa lays asturo yacni markaa taasaa la amray haddama aragtaa waxay gaalada badankoodii ka xishoonayaan baa maanta dad markaysaa islaamnimo weliba sheeganaya ayaa marka waxa weye ku dhiirinaya markaasaa weliba markaysa waa yani toonka isla soo taagayaan oo ku khudbadaynayaan markaasaa waxa weeye haddii yani waxa weeye yani wax la yeelo ama marka waxa weye lagu qayliyo waxaa la odhanayaa inaan reer hebelaa wax markaysa markaa meel lagaga dhacay ah, anigo kuwa kalebaa qaawan yine maxaa taayada markaysa markaa maxaa ya maxaa loo faadilaya marka waxa weye ta noocaasi waxa weye waa wax markaa liita weeye in marka la yeelo ma aha waa in marka waxa weeye allah laga baqaa oo waxa weeye cawraadka la asturaa oo xushmada iyo markaysa marka aadaabta la ilaaliya xadiiska koob iyo afartan wa can abi cabdiraxmaan cabdillahi bni mascuudin radia allahu canhu qaal kaannii anduru ilaa rasuuli illahi sala allahu aleyh wasalam waxaad ii mooddaa buu yidhi cabdullahi mascuud baa odhanaya inaan eegaayo o arkaayo rasuulki ilaahi sala allahu aleyh wasalam yaxkii xaaluu ka xikaayoonayo oo ka warramayey oo ka qisoonayey nebiyan min alambiyaa'i nebi nebiyada ilaahay ka mid a ah, salawaatu ullahi wasalaamuhu calayhim naxariisyada ilaahay iyo wa salaamuhu salaamta ilaahay calayhim korkooda ha ahaatee darabahu garaacay qowmkiisii faadmawhu way kaga dhiijiyeen dhiig bay kaga keeneen faadmawhu way kaga dhiijiyeenoo dhiig bay kaga keeneen wa huwa yamsaxu addama can wajhi waxay kaga dhiijiyeen walxaal huwa isagu yamsaxu masaxaayo addama dhiigga ka masaxaayo can wajhi wejigiisa ka masaxayo yaquulu wuxuu odhanayay allaahumma yaa allaahu allaahow ikfir liqawmii u dembi dhaaf qowmkayga fa innahum laa yaclamuun wayagu waxba garan maayaan muttafaqun calayhi xadiiska waa la isku waafaqsan yahay bukhariiyo muslim baa labadaba soo wariyey xadiiskanna wuxuu tilmaamayaa nebigu calayhi salaatu wasalaam inuu ka qisooday nebi nebiyadii ilaahay ka mida oo qowmkiisii ay garaaceen oo dhibaateeyeen oo isaguna ku sabraayeen weliba waa kaga dhiijiyeenoo dhiig bay kaga keeneen waa dakhreen markaasuu dhiiggii iska masaxayaa markaasuu u ducaynayaa allaahuma akfir liqawmii fa inahum laa yaclamuun ya waxa weeye duco ayuu dembidhaaf ilaahay uga baryayaa oo iyagoo gaala miyaa loo dembi dhaafayaa maya waxaa loo jeedaa yacni waxa weeye qaar soo islaama oo dabeed loo dembi dhaafo ka yeela wuxuu ugu ducaynayaa yacni waxa weye dembidhaaf dembidhaaf hadduu gu ducaeyeyna sababtii loogu dembi dhaafayeyna in loogu duceeye ka dhigantah inay soo islaamaan dabeedna loo dembi dhaafo waxaa loo keeno baabka loo keenay sabirka nebigu sabraayey qisada markuu nebigu ka warramayo wuxuu uga warramayaa si waxa weye loogu cibro qaato oo loogu daydo ayuu uga warramaya taas ayaa laqad kaana fii qasasim cibratu liuli lalbaab marka in lagu daydo la sabro ayaa laga qaadanaya marka waxa weeye sabir ayuu sidaa u yeelaayey u sabraayo sidaas iyadaa u yeelayey marka taasna wuxuu ka mid yahay adilada sabirka loo daliishanayuu ka mid yahay ciddii ku dhibaataysay intaad sabirto inaad u ducaysaa dee waxa waa fadiilo caiima wey waa fadiilo weyn hadduu qofku markaa ciddii dee dhibaataysay habaaro macnaheedu waxay noqonaysaa wuu argoostay hadduu habaaro waa argoostay oo weliba waxaa dhici karta dee inuu tacadiyona waa dhici kartaa hadday dhacdo inuu habaarayo waa inuu iska jiraa inuu habaarka ku xadgudbo oo wax madlamadii ka badan dee hadduu ku habaaro wuxuu noqonayaa muctadi xadgudbay buu noqonaya hadda wax ma samayn habaar waxaan ahayn lama iman haddana ictidaa inuu ku dhacay noqonays hadday noqoto inuu habaaro waa laga fiican yahay waa inaanu xadgudubka waa inuu iska ilaaliyaa inuu xadgudbo oo wixii markaa loo geystay dee wax markaa ka weyn dee hadduu ku habaarayo dhibaato yar u geysta u yidhaha ilahu halaag ama u yidhaha ilah isagiiyo ehelkiisaba baabi'i ya midh ilah ka reebi de waa muctadi waa xadgudbay qadarkii xataa markaysaga kuma kaaftoomin intii in la eg inuu ku habaaree wuxuu markaysa markaa ku habaaray halaag la halaagayo ka noocaasi wuxuu noqonayaa isaguna ictidaa kale inuu la yimay noqonaysaa marka aad iyo aad waa in la isaga jiraa oo la yska ilaaliya sida fiican ee ixsaankii waxay tahay waa in loo duceeyo sida nebigaasi ugu ducaynaya allahuma akfir liqawmi fa inahum laa yaclamuun ducadaa ugu ducaynayana iyo sabirkaa uu sabrayaana darajadiisu ku nuqsaami maayo xataa cafinta uu cafiye bay dhahaan culammadu inuu sawaabkiisa ka nuqsaamayo maaha waxa weeye fadli weyn buu ku helayaa cafin la'aanta waxa uu ku helayo cafin la'aanta wax ka badan buu ku helaya cafinta uu cafiyo xadiiska laba iyo afartan وعن abi saciidin wa abi رضي الله allahu canhuma can nabiy الله allahu aleyh wasalam labadaa saxaabi abi saciid iyo abi hurayra labaduba nebiga calayhi salaatu wasalaam waxay ka wariyeen qaala inuu nebigu yidhi calayhi salaatu wasalaam maa yusiibu almuslima min nasabin walaa wasabin walaa hammin walaa xasanin walaa adan walaa ghammin xata ashawkatu yushaakuha ila kafara allahu biha min khataayaah nebigu wuxuu yidhi calayhi salaatu wasalaam maa yusiibu lmuslima qofka muslima ma haleesho qofka min nasabin wax daal ah wax daal ahi ma haleelo walaa wasabin iyo wax xanuuni ma haleelo walaa hammin iyo wax warwari ma haleelo walaa xasan iyo wax murugo ahi ma haleelo walaa adan iyo wax dhibaatii ma haleelo walaa hammin iyo wax hammi ah iyaduna warwarkii bay la mid tahay oo hammiga iyo hammigu waxa weeye waa isku dhowiin oo isla nooca xataa shawkatu yushaakuha kulay ku tahay qodaxda muddo hadday tahay xata shawkatu yacni qodaxi ma haleesho qodaxdaasoo yushaakuha markaysa waxa mudaya yani mudaysaa loo jeeda ilaa kafara allaahu biha min khataayaa inuu allah ka dhaafo ka daadiyo mooyaane dembiyadiis marka tushaakuhu lama odhanayo yushaakuha baa la yidhi kaannahu isagu markaysa marka qodaxdii uu isku taagayo ila qodaxdu sideeda ugu iman maysa mogta qodaxda meeshay taalluu isku taagaya deedna markaasay mudaysa marka qodaxda lagu mudayo saasaa laga cabiray muttafaqun calayh walwasab almarad wasabkuna waa xanuunka weeye xadiidkani wuxuu tilmaamayaa dhibaato kasta oo ruuxa haleesha ha yaraato ama ha weynaatee hadduu ku sabro in ilaahay dembi kaga daadinayo dembi kafaaruu noqonaya xadiiska sabir ma sheegin sabirka sawaabka uu ku sii helaya oo waxay yidhahdaan culammadu masaa'ibtu sideeda markaa ma dembi daadinuunbaa mise ajarna waa ku helayaa hadday daacaad kale raacaan sida sabirka iyo markaysa ashyaada la midka ah iyo baryada allah la baryayo yani waxa weeye iyada markaa sawaab iyo kale waa ku helaya shaki male laakiin musiibada lafteeda markay tahay yani musiibada ku dhacda waxay ka dhigan tahay nooc marka waxa weeye dembi daadinay ka dhigan tahayoo nooc cuquuba oo loo soo dedejiyey wamaa asaabakum min musiibatin fabima kasabat aydiikum wax kastoo idin haleelo musiiba ah waxay idinku haleeleen waxay gacmihiinnu galabsadeen ama sameeyeen marka kaannahu dembigii in laga jaro loogu soo hormariyey marka hadday xanuun tahay hadday murugo tahay hadday argagax tahay hadday markaa dhibaato kale tahay haddii madlamo cidi dulmiday tahay yacni wax kasta oo dhib oo ku dhaca waxa weeye markaa waa dembi daadin murugada xataa wakhtiyada qaarkood u murugooda ayaa dembi laga daadinaya waa kafaara lidunuub xanuunnada laga daadinayaa ama ha yaraado xanuunkaasi ama ha weynaado yacani dembi daadin weeye dembigii baa lagaga khafiifinaya hadduu markaa daaco kale raacdo yani sawaabna waa u raacaya in ajarna laga siinayo culamada qaarkoodna waxay leeyihin maya ajarka iyo labadaba waa ku wada helayaa laakiin sida ay u badiyaan waa in marka waxaway daat lmusiiba fi keliya musiibada lafteeda keliya dembigunbaa lagu daadiyaa laakiin markay daaco kale qofka ku laro markaasuu sawaabkana loogu darayaa inuu ajarkana markaysa wax ku helayo markaa daacaadka kala raacaan sabirka iyo waxa la midka taasuu marka ajirkana ku helaya marka waxaa laga qaadanayaa dhib kasta kulay ku tahay qodaxda mudaysa ya turunturada uun turunturoonayo murugada marka uu murugoonayo yani waxa weyaan yani argagaxa waqtiyada qaarkood uu naxayo yani mar baa laga yaaba markaysa intuu yaro turunturoodo dee inuu marka waxaweye is yidhahdo waad dhacaysaa oo ku sigto inuu dhaco haa kafaar uu noqonaya hadduu dhaco saasi laeg haddii xanuun ku dhaco saasi laeg yani wax kasta oo dhiba oo qofka haleela ayankan wuxuu noqonayaa kafaara lidunuub buu noqonayaa markaa danteenna inay tahay baa ad garanaysaa masaa'ibtaiyo dhibaatooyinka inagu dhacayaa inay danteenna yihiin baad garanaysa qofka muuminka ah adduunyada waa lagu imtixaanaa imtixaankaas la imtixaanayana dembiyadii baa lagaga khafiifinayaa laakiin waxa weeye dee haddii aanu qofku markaa wax dhibaatiiba ku dhicin dembigii oo u dhammaystiran oo kaamil ah ayuu la kulmayaa marka si aan taasi u dhicin waxa weeye si dembigii looga yaryareeyo si looga khafiifiyo yani waxa weeye marka masaa'ibta lagu sallidaya dadka qaarkoodna waxay culammadu yidhaahdeen ilaahay wuxuu doonaa derajo sare inuu jannada ka geliyo markaasaa camalkiisi waa hooseeya oo camal sababaya derajadaa sare ma aha maxaa lagu cawilaa ila derajo sare allah la doonayaaye waxaa markaysagaa beddel loo siiyaa masaa'ib iyo dhibaatooyin si waxa weeye ugu sabro dabeedna derajadiisu ugu irtifaacdo dabeedna derajadaa sare ugu gaadho haddama aragta eh, ninkii markaa yani markaa yidhi war maanta kululaa sooma war innaga wax laynoogu bislaynayaa war masaa'ibtan iyo dhibaatooyinkan iyo xanuunnadan innaga wax laynoogu bislaynayaa halkaa inoogu joogo wallaahu aclam subxaanaka allahuma wabixamdika ashhadu an laa ilaaha ilaa anta astaqfiruka atub ilayk intaynu ku kulmayno fadhiga fadhigan xiga waxaan idiinkaga tegaynaa bixifdi illaahi tacaala wa ricaayatih wa dacwaana an alxamdu lilaahi rabbi alcaalamiin wa sala allahu wasalama calaa nabiyina muxamed مع تحيات إخوانكم في شبكة منهج أونلاين